diinka xaggiisa isan ku alraa matalan adooga muslim oo ahaa habarta yahuudiya ahayd nin a waxa guursaday masaalka waxa waaye nin muslima naag yahuudi guursaday ama naag oo magaciisii gaalas guursaday cunugaas cunugaa iska dhalaan cunugaa lamaraa iska dhalaan waxoola aas ahaaha cunugaasi muslim oo ahaa muslim oo ahaa muslim laakiin nabigaay muxamed sala allahu calayhi wasalama خصائصa ilaahay roob uga yeeli waxa ahaa awlaadu faadima xasaneyn waaye xasan iyo xusein ilmahoodi waaye nabiga loo abtirihaa alayhi salaatu wasalaam usaa abtirihaa waxaa tiri nabiga naftiisa kulu sababin wanasabin munqaطicun ilaa sababii wanasabii sababkii xildimadii sababta waaye iyo wanasabii nasabkeeyi oo abtiriyo maggo'in makaas maahine kuwayba nakatisi waa go'ay ilaa kayan go'aynin hayla ilmihii oo igabihi ilmahoodii anali wasoo adkirihaa macnaas ilaa sababi wanasabi yaakuhimid ee marka hadda abay faatima ilmaheedii oo mawduuha ashraafta oo hadda aan leehayno jamaacada nin iga su-aali daraad waxaa siri dhamaantahay waxaan mahay asiilaa siriye unaka maxaa daciweyni sidii waay marka adduun markii laho oo intii lamana aan dhalmeen ashraf الnaas waxaa ahaa oo zikadana xaaraan ay ka tahay banu banu muطalib banu hashim o afar ma ahen banu hashim banu muطalib lamadaha banu hashim maxaa la dhahay awlaad caqiil awlaad yani cali awlaad afar awlaad muslim inti caqiil awlaadiisi isig cali awlaadiisi awlaad waxaa la yidhaha kuwaas kulli bani hashim walaad haashim haashimiyiin dhamaantoodana zakada xaaraamay ku ahayd inaa banialib banu haashim laftigii xadiidka saxiixa waaye laa taxilu lana zakaata ziko nooma banaana nabiga marino waa dhaahay yani marka ashraafta ika dhan ashraaf ahayn banu haashim ashraaf le waaye dhamaantood laakin khasaais barkii dambe oo xasan iyo xusein oo faatima ijrudeedii iyo waxay zaynab faraceedii waa ku jiraan iyo umu kaltuum faraceedii cabdiraxmaan bin cawf aa guursaday sid cmara ka guursaday farcaas farcigiida ilashi gabdhahaa laleen waad ku tirihaa maaa leeyahay nabiga awlaadiisa nabiga aloo abtirihaa kuwa kuliya sifoodii nabiga waar nabiga faasixay nabiga alayhi salaatu wasalaam xasaneyn as ahaana marka ika hadaani halleha marka ajeeyn loo duceeyaa laleeyahaa ha horeeyaan laakin yani baabu zaka marki la joogo baabu duca marki la joogo oo la duceeyo sala allahu allahuma salli calaa sayidina maxamedin وعlى alhi waa isla soo galaayaan laakin haasa waxay ku tahay ban ahlbeytki nabiga xadii yani waaa ahlulkisa teeda daliil ah eh. markuu iscaay oo sideeha yani usiga shantii iyo daliil uleeeyey ahlcaban waa layihaahaa ya ahaayeen abaa fatima saydna cali nabi maxamed xasan xusein meeno yani laa asalukum alayh ajra ilaa mawadat fi lgurbaada meesheeda mufasiriinta ma ay ku xuseen xadiis yaalkan horta mideen xasan iyo xusein hadday khaas ku tahay markii baab zaka la joogo ashraaf dhan yani laa taxil lana zakaat banu haashim banu muطlab banu muطalib man shaafiyaaba kamid eh banu muطlabaas kala banu haashim unaka dhan badaya hataa waa kana soomaaliya hadda waxay naqaayaan wiila iska dheereeyaan watiyaa ku dhamaaday midaba dheeraatay duldooda waa laiba waa banu hashim caqiil ba hadii la iraa waxaa shaaka leeyahay wamawaalihimaan sida waay waxay iiga xoreeyeen addoon u ahayne iiga kamid yahay sakada xaaraan bay ka tahay sadaqada waajibka eh ah, xaaraan bay ka tahay maxaa daliilkeedi waxaa waaye saddexaasun oo yar oo garguurahaayo si markii zakada nabiga loo keenay markii yani hal afka qaatay oo afka asgahtay nabiga waa kasoo yani waa kasoo qaaday nas waay tiri waa cunigii waa saddexaasun waa qabtay afkiisaas gacanta geliyey waa kasoo tirtiri ah ah ah asir nabiga kak kak kak ah, labdiga kak kak waa ulkan ah aan ilaha يعني لفظي ما اخ اخ ما هي كح كح عسل معناها اخ اخ تفحك واكوان تفكروا فحوري فعنقa jaras ogolaalaay macdaas inaa banu haashim ana wala bani haashim aan nahay dhammaanteed waay yaa waa bani haashim walaad cali waay walaad caqiil waay dadkii afar may ahayn intaas kuli bani haashim aa leedahay kul dhibe laa taxil ila zaka zaka man banaana taas ah, ah. yonkaas waay khasaa'istay ku jirtaa nafteedii laakin khasaa'iskii nasab abtirka xasan xusein ka xasan xusein isfaracoodii abtirkoodii go-imaayo maayo lafdi صريح اسكتانب أصلها كل سبب ونسب منقطع ilaa sababi wanasabi maahane nasabki iyo sababki soogna xididimadiyaa loo wadaa riqiya luraaca inta waay masalan hadda waxaan soo niri umka xuriyada iyo rasada waxaa lagu cunuga askuraaca hawatiisa alraacsa nin iyo adoona iyo nagoor belisaas guursaday waxaa ka dhalay cunug cunugaasay lamada si u sharaf badan lamada yani xornimada waxaa lu raacsihaa adoonta al raacsihaa haddii naagta adoon ahayd haddii ninka adoon ahayne yani waaal raacsihaa yani waxaal raacsihaa habakii haddii adoon ahayd milki eed haba cunugii habaka cunugaasay oo magacees guursadi waa cunugaas waaas ahaa waxuu naqahaa xurowaa naagta bes asguursad haddii magaciisii ay ahayd oo ay ahayd adooni ninka biliska adoonta guursadi cusne adoonta raacay raacaysa inta loo calaa kuli haal cunuga diiga hadii waa kuraaca lamada waalid lamada dhashay hoodi sharafka badan mihaal waxa waaye min muslima naag yahuud ah guursaday ama naag nasraani ah oo kitaabii ah cunuga iska dhaleen cunuga ay iska dhalaan waxau ahaa muslim u ahaa maxaa yeelay muslimka oo magaciisii oo mslimka ah iyo nasraaniga iyo yahuudiga oo kitaabiyiinta ah sharaf badan ka mslimka ah sharaf badan aa ah. wafي ijaabat اbdl وtqrir اjizyati idaa kaana hada ydmn شhayئa شhayas lamaan qaadaayo fajaza ma min الncami fajaza maay dahayba ma mil ma min اnami min الnacami macnaha waxaa la gudaayo hadii dhacdo maalan ba ninka usoo muxrim ah baabulxajay umaadinta aad waxaad dili dameer faroo asdii dameer faroo dameer toor asdii bedelka wujuudiisii waxaa la raacsihaa waa kaas yani haddii shii la damaanaayo koodii sharafka badnaay aa la raacsa kii waaya maalan ba على رأسها ومن برو محا شبهها لو دورت يوم الورد أما لو دورت الدلي وعشو دلي أصوى محرمة أما سو حلال وهاي به حرم هو كدل لا يعود الدوخ له ولا ولا يختلق له ولا يقتل سيده باب السيد من حج باب الحج إن شاء الله فيما دون محا هاي بدلكي كأشرف بدني لو آوس أسيعني حاضري لو آوس waxayna ugamaa doontaa ijaab lbadl fi ijaab lbadl badelkaa wujuubkiisii oo la gubaayo caqlaqaarkii u sharaf badan kan dameer faroogi ama sacad duureedkii oo xaramka ku diri suyuu dhan waay man waxay see tahay dhan isdilo xaramka ku dilo waxaas diraayo waxaa ahaa magaciisii kii sharaf badan وتقرير الجزية sidii waay jizyadii sugdeen canshuurtii la sugaayo hadii shay la dhamaanayo hadii yani masalan ba yahuudi iyo nin gaal magaciisii iska dhalayn guursadeen bacdi jizyada yahuudi maxaa laga rabay oo marka saxda muslimiinta jooga jizya korkiisii ahayd mucjizadii waxaa lu sugaa waxaa lu sugaa koodii magaxiisii oo sharafka ahaa yahuudi iwata ninkana macaabud ah yahuudi ah, gabar yahuudi ay guursadeen ama waa kaas lamadoodi waa lu sugaa falajeedada waxaa waaye lamada loogu sugaayo jizyada meesheeda canshuurta wa canshuurta waa jizya waa canshuure oo la qaadayo waxaa loogu sugay canshuura laga qaadi jire waxaa loola jeeda waa dhiiga in la celiyo dhiigoodii inoo qofoodii la ilaaliyo dh dhiigooda la dhooro dhiiga xaqnudami aa loo wadaa oo lajeeda waa xaqnudami dhiiga lamada bay dhiigooda waa la celihaa yani waa la celihaa korkoodii in dhiigood balan daadihayo dhiigooda ma banaana mudamigii iyo iyo muaminkii iyo mustaminkii iyo mucaahadkii iyo waasaysa galeen baabkeeda ku imaa doonaan intaan saan yani hadda man ilaadi maanaa fi baab ljizya taqriir ljizya masalan ba waxaa yahuudi iyo gawari oo watani ah ama gabar watani ani yahuudi ah, gobol ah, nin yahud watani aan yahuudi guursaday waxay iska dhalaan jizya lagu leeyahay jizyada shee lamadaba waa lagu sugaa lamadoobe canshuurtii waa lagu sugaa وفي زكاة بعينه عن سوريا زكاة فيه يقولين وحا يا الله رأسي ها zakadatiiyda waxaan ganacsaas ziile faracaasi zakadatiiyidine waxaan ganacsaa salle waay hadda mujubu zakaati akafkooda alganacsi akasahumaa lamada kii fudud lamada kii fudud alganacsi ha mathalan ba waxaa iska dhalay yani eri yaa waxa booday garnuug asboodi eriyaa garnuug booday aabooday garanis mataqaani ama casbooday magaciisa adar xasan maxaa garnu garanuug iyo mao iyo eelada iyo mao eelada iyo waxaas wixii lamid eh oo yani seed ugaarka ugaarteeda see ugaar ka mid oo xalaal ah a eribooday ama saa a eribooday waxay iska dhalaan waxaa bateen garanuugtii waxay laga dhalayaa bate coolkii waxay laga dhalayaa bate erile waay kullini yani abtiyaalkiisi waxawaaye garanuugu waaye adoogu waxawaaye eri waaye ilmi iska dhaleen oo bateen waxay gaareen yani xaj oo nisaabu zaka ay gaareen masalan afartan ay gaareen faraci oo erigaa ama yani waxaa gaaray oo garanuugta ka dhalay mo hmm. oo magaciisii oo garanuugta oo abtiyaalkii abtiyaalkii garanuug ahaayeen erigii abtiyaalkooda waxaan maqli garanuug ama ool ay naqdeen afartan ay gaadeen ahabkaa la raacsiya ahabka maxaa kan u fudud aa la raacsiya afartankaase waxaa laleeyahay eri maee garani waaye dadka ma kugu juureyso erina waaye eryaal waay waa sojiida laakin waxaa dhalay garanuga aad ka dhalay lamada kii ahaf ah ood ahafka ah kii zaka waa kakala joogo ahabkaa la raacsiya man idhacdeer afar zakaat inta waa kujuurta zakaatana waaye afkoodii waxa waaye eri iyo agranugu ay kalayan waay maka maxaa basan gaari waa bateen waa bateen eelayaal badan ay noqdeen waxay noqdeen magaciisa coolki la sheegay ay noqdeen ani manaqaano adarxas ika yaqaani anoo afdigtay kan maqlin culamadahi wanoo sheegi jirtay waxaa lehi jiray waxyaalaha la kaseen yacrifu ahlu hataa geeda yacrifu ahluhu albaxija maxay la xamaran nahay magay lena qaada maxaa kale malaqaano inta waay saasa le kaasi waxay iska dhalaan hadday gaaraan yani saab ay gaaraan idinkama wadi mayso haddana faracii waxau raaca nijaasada fiigeedii nijaasada fiigeedii kooda xun as raaca baabunijaasa markaa la yihaaha farac kooda xun akaskaas raaca akaas as raacaa waa soo marteen ey iyo iyo ey wax boodi waaya eri ama eri ee boodi waaya haddii yani kee la raacsihaa yani waxaa la raacsihaa iyo waxaa la raacsihaa yani akaskaa la raacsiyaa inta le waaye nijaasanimada xaggeedii kii okaaday eriyaas og yahay wax kale maaha weel lo-aadaas okaaday oo yani shabihi waa kaas e waxaa laleeyahay e adoogiisa ahay usaa la raacsiyaa nijaas le waaye sidii waaye nijaasadii xaggeedii usaa la raacsiyaa wataxriim الdabixati wاlmunaakaxati akas kale la raacsiyaa wiil oo abtiyaalkiisii a ah majuusi ah adoosna yahuudi waay abtiyaalkiisii waxa waaye dabixat yahuudi way banaan tahay yahuudi nasraani kitaabi waaye waay fi dabixati maldhaynoon taxrim waa taxriim dabixan waa al daa'iman be ya saas le raasiha waxaa akhis kale al maxay ahayd yahuudi wax isgoor xalaala ahaay nasraani gaal wixii goola ogtaad oo xalaalaas ahay asalkoodi kitaab waay kuwaas marka waxaa isguursaday nin yahuudi ah amaad majuusi dabcaabuda ah ama sogatani sanamcaabud guursaday wiilkaasi waxaa waay abtiyaalkiisii majuusi waaye dabcaabud waaye baaliyaan ka badan iyo budistiya kuwaas kulli way dabka caabudaan alhiraa yani wiilkii abtiyaalkiis maxay naqdeen majuusi ay naqdeen tabcaabud waaye ama sanacaabud waaye ma la leeyahay adoysaa yahuudi ahay ama nasraani ahay male ama hawarta ahayd male male waxa waaye waxaas raacaa kooda uxumayaa la raacsiyaa ah. xadiis wax gooraco wiilkaasi oo ninkaa yahud oo majuusiga dhashay abtiyaalkiisa yahuudi oo majuusi ay ahaayeen wax isgoora xaaram waaye maxaa yeelay majuusi waaye inuu madhabi waaye abtiyaalkiisa ah abtiyaalkiis maaa habil <laughs> ah. inta hmm. haddaba nidhaadi ma la marka la leeyahayo dabiicatu ahlulkitaab ban waa banaan tahay wataxilu dabiicatu ahlulkitaab marka la leeyahay ahlulkitaab maxaa waaye nasraani dad asalkii nin asalkiisa nasraani ah nin asalkiisa yahuudi ah olojeedada xalaal waayo ahlukitaab waxay guuraan xalaal waayo ilaa waxa waaye inuu ahaada marka lama kitaabiyiina iska dhalaan muslim iyo gaal iska dhalay amase yahuud iyo iyo nasraani iska dhalay waxay iska dhalaan cunugaas oo abtiyaalkiisa ahlukitaab ay yihiin ay nooca ahaadee yani kaas waxisguurucu xalaal waaye maxaa yeele asalkooda kitaabay ahayn lama nasraani lama yahuudi yahuud iyo nasraani isguursadeen waaye waxay iska dhaleen kitaabiyiin waaye isla ahaan asaga ah munaakaxadana waa lamid guurkana saa waaye guurkana saa waaye kaasee oo kitaabiyiinka iska dhaleen waxaas gowraco neefkaas gowraco xalaal waaye waxaas beriyaa asalkiya kitaabi ah munaakaxadana iyana saas oo kale waaye haddiis guursado qofka gabar ahlukitaab waxa waaye maxaa la wadaa yahuudiya waaye ama nasraniya waaye asalkeedii haddii kuwaas asalkoodii abtiyaalkeedi ay yihiin majuusi ama wasani lama guursahaayo maxaa yeelay waxay raacaysaa akaskay raacaysaa banaakaxdaka nin yahuudia waaa guursa gabar majuusi ah amase gabar waaa guursa wasani ah nin nasrani ah waaa guursa gabar majuusi ah ama gabar wasani ah muslimkii nisaak le waay waxay iska dhalaan waxaa la raacsiyaa hortii abtiyaalkooda is raacaa abtiyaalka aa la raacsiyaa akasnimada isku raacaa <clears throat> wahiya nijaasadii adoona lamaadi qaacidadii faraha ukulkhina faraabna waa intaan wahiya nijaasadii hiya fiyada anijaaso nijaasoobi waay mulkahay wahayda sheekaas cabri imaam nawaawi radi allahu tacaala canhu ceenaas u wadaa marka maxaas nahaa damiirkan oo kale kii baciidka ahaay oo haddaan ahayn ceenta ahaay aaloojeeda istikdaamaa la yihaahaa qur-aanku waa ku badan yahay xuluumta ka macaaniga waxyaalaha u adag asku jira tawriya sahal waaye macnaha waxaa waaye tawriya fiya markii oo markii la habti nabay ibraahim iyo naagtiisii maxaasiri haadaa uktii ma dhahino ukti madahino yani inka sheegay ukti walaashay walaashay dhalati ay mudaayin walaashay fi islam waay mano macnahaas u ahay iyo wasamaa banaynaha ayku ku caddahay waxaan ku dhisnay biaydin aydi waxaa lamada daahirka bas tawriga kuwaas waaya waxaa lamada aydi gacminkaan oo jaarixada wax qabayso ma ahe aydin waxaa lamada quwa aan ku dhisnay qudrayaan ku dhisnay suuila ilaahay waxaas maxaa tawriya la yidhaha tawriha macnaha baciidka معناها قريبك على شيء وعلى مضى على جيدة معناه بعيد كهاي معناه بعيد كهاي كم واحد لفظها كان استخدام النساء لما ضمير واي وحالة قبت زمن يعني معموم وقتي في وحاجري جرتي دتك يعني عباسيين تبركوا رواية وحاجري جرتي على عاستي شيعة وحب بدي شيء وحنا ليها ننك حتى سيدنا إمام شافعي ولا قبتي معالي هيري بيرجو إمام شافعي عليه وعلى سيدنا من أفر مدح ولا وين ولا تلقي الجورة وقت السلام على بديدة jawaabtan hadday sax u keentid yani maamuum waktigiis waa mu waxaas ahay ibtiley qur'aanka makluuq waaye dadka isku xumbaaraya culamo dhan waa la dilaayay ninkii jira qur'aanka makhluuq maahin ninkii hira waa la dilaayay qur'aanka makhluuq maahin ninkii hira waa la dilaayay marka waxaa la qabta ala waa imam alahaan waxaa soo maray iyaga daliil ay leeyahaan daliil waxay leeyahay ina anzalnaahu waxa waa la soo deji la leehaayo sidaas makhluuq u ahayn fi leylat alqadri asii ka qabtaan taas daraadeedi waa weyn atishan bikhalqi alqur'aan axmed bin xambal iyo kaa loo qabti loo xeri loo xeri dad badanaa yani la diiday wax badan oo diidayn yani qur-aanka makhluuq maahan dheheen ihaama ku jira amuta ila makhluuq waaye iyo aayad muxdathin aayadii lirismano muxdathin aayadii qur-aanka maxaayad iyo waxyaalahaasna asqabahay marka waxaa isku dood waxaa dhacay adduunka oo weligiis oo la arkin waaa wax la arkin waa yaryahay fiirde dadka qur-aan makhluuq maahan ninkii shira waa la dilaayo ninkii makhluuq waa ila laafaay imaam shaafici waa lidahay ama dadkaan racsi ama sabaab baa laga rabaa shirka adigaa weyne ad wakti joogta maxaa waaya shirka waxaa leeyahay qur-aanka makhluuq ma yahay base makhluuq ma aha maxaa shirka tooraad cilmi caqli sharcal isticmaala fiiri tooraad injiil zabuur furqaan hadihi arbaca makhluuqa afartan makhluuqa waay waa loo waa lagu farxi waxaa ukhaateen iyaka afarta kutub isu jeedayo bas waxaa ujeeda afarta far toorayaa la helaa afartan far makhluuqa waay iy waxay uqaad ka helsaan haddana maalin kale istikdaamka nafteedii shacbiyin weyn waay waxaa isku jiraa saadaad yani saadaat muslimiina isku jiraa waaweynka mawaalina waa ahay cilmi badan oo weyn ijmaac iska maqyahay mala karihayo ictibaar male ijmaac isku jira xasanulbisri iyo qusiga iyo yani taawur suleymani iyo ragaanka ibrahim luqci iyo tado waaye hal min la carabka inta kale dhan mawaali fir fadli badan ilaahay adoomakiisii allahu yaclam xeesa yajcalu risaalatahu saa og dad yani ahayn soo xureeyi ahayn badigoodii shacbigan cadaab irabaax iyo maka dhan sayidkeeda ilaa madi meel kasta ninka haasti waxaase cadaab irabaax xuja way usoo dhanne bacdii waxaa la yidhi shacbiyow kaale cali iyo abubakar yaa fadli badan waxaa la rabaa haddii sidaa abubakar yani waa la dilaa hadiis cali yiraa dembigaas ku dhacaa maxaa nabiga naftiisaa sheegay calayhi salaatu wasalaam kan fadli badan bacdigeeya fadliga waxaa leh maa talaca shamsun walaa walaa harabat afdala min abi bakr sidiq nabigaa hiri yani khilaafadiis jooji yaa ku holli igale shiica aa ku jiray waxay leehayeen haye caliyaa fadli badan maxaa yeele anaa bimananaa yani bimansatin علي بن موسى حديث كي إن كنت أنا حديث الغدير إن كنت أنا مولاه فعلي مولاه لكن حديثي وفضل ما وغر أبو ما ما فضلكم أبا بكر إلا بشيء وغر في صدره يمكن حيث صباح النبي غير يودي حيث صباح لي تفضيل كيسي فوق الح... يعني حد واي بلا عدد يعني فضل بدنا النبي بعد كيسي وحان نبي كفضل بدن هاي خلقي فضل بدن بعد النبي نبي رسولي حديث بقى إلهي أبتسك دباوة أو دبوينة قارة على فضل بدن hadii jira abubakar fadli badann yani ilahay xagiis ku dambaab ah, yani waa la dilaa lamadaas mawqif alxaraj iminkaasi cilmigaas ku fogtay waxaasi man kanat ibnatuhu yaa fadli badan istidaam isticmaal man kanat ibnatuhu taxta ninka oo gabartiisii hoostiisi ay tahay kaasaa fadli badan eh, damiirkan waxay qaateen abay fatima taxtahu ibnatahu ibnat nabi taxtahu taxtiisa ay ahaatay ninkaasaa fagee badan saasay u qaateen waladeyn usna waxaas walaa man kaanat ibnatahu ibnat abubakar man khaf oo nabiga ah oo ibnatahu ibn abubakar abubakar gabartiisii caaisha waayo oo taxtahu taxta nabiga ahaatay inta maxaan joogni waa kaas وفرعهما فرعoodii وهي نجاaسdii ka baxay maxaa la yihi وhy aa soo baxna وهي نجاaسdii maytة kul mayt mayt maytadii oo reer aadami aadamka waxaan ahayn maytadiisi waayo waxaan aadam ahayn maytadiis yaa nijaas ah kalbin waayo وkhanziirin waayo farcimaa waayo maytatihimaa maho maytatihimaa maytati reer aadamiyin aadamkii maytadiisii macnaha wahya najaasadii kulu maytatin mayt kulligii waayo maytadaasoo غayr aadamiyi aadam weelkiisa ahaaday aadam weelkiisa ahaaday والsamki وغayr الsamki samk weelkii ahaaday والjaraadi غayr الjaraadi ayxa weelkiisi ahaaday macnaha waxa waaye misaalka meed maxaa waaye kii oo goor al'aan dhintay aa la yidhaha kii goor al'aan dhintay waxaan la bereynin aan la bereynin oo berees la'aan dhintay aa meedka la yidhahaa oo goor sharci ku dhacaya la yidhaha oo goor sharci aan ku dhacin maxaa yeele ilaahay qur-aankiisa yiri maxaa tiri ilaahay xurimat calaykum xurimat waa la xarimi calaykum warkii almaytatu aniga la xarimi والدم وكل دم واحد مثل غير الآدميين آدم وحان اهين ميت دي في كل نجاسة آدم اهين ميت دي كل نجاسة والسمك وغير السمك سمك غير كيسي هي اهين والسمك وحان اهين ميت دي نجاسة والجراد جراد وحان اهين يعني ميت دي نجاسة وكل ميت دي نجاسة أنا هين wadami waa kuli dami wahy نijaaسi kuli dmdi kuligii waaye maxaa nabiga xadiiskiisa u daliila maxaa si lanaa maytahani maytatani lama baktiana leenahay xalaalaani oo xalaala walanaa waxaan leenahay damaani lama dhiig oo xalaalaani xalaala aan leenahay daman waa inaad doonaa alkabadi wabtixaalo waan keeni doonaa laysa maxaa waay asamku malaagi waaye wاljunaadi hayaxi wadamu dhigi xulgamina nijaafa damu lmasfuuxa laba dhigi daadaaye وayba kulugaahin malaxna kuliyada nijaasa maxaa yeele malaxda dhig doorsoomi waaye maxaa yeelay oo oh, dhig malax waxaa la yihaahaa dhig doorsoomiyo oo oh, dhigda ku dhex jirin wasadiid حجرين والسديد أرنتي يا نجاسة أرنتي يا نجاسة في حديد وحواي في الجلع سنواية وديج لكل حجره بس الملح ذا وغيح ملح هي نجاسة وكل غيء وغيء وكل غيء منتقي كل إنسان نجاسة أي منتقي كل إنسان نجاسة منتق كل إنسان نجاسة ايه وحواي أبدا دور شوبين مرضى دي علوش أسيمات oo yani fudmaayo oo daadaayo oo kasoo baxo mantagaa la yidhaha yaasa doorsoonin imacidada gaari waayo hodawaadkay kamid tahay oo mustaxiilada ah kasoo doorsa ninka haddii afka afkashuo hadii caloosha gaarabay marba calool asgaari oo calool aska hilid mantagaa la yidhaha nijaaso waaye laakin haddii caloosha asgaarin shay caana afka ku haysay biyaad afka ku haysay yani soorad afka ku haysay adoo asoo tilbi labalabaa ku qabatay laaki caloosh maka imaani labalabaa ku qabatay waa soo tuftay intu caloosha gaadina hunguriya afka kuwadi soo tuftay roosga calaalihi aanihi afkaa ku jiri iyo dhulka marin oo dhulka marina aad labalabootay yaa ku qabata waa soo tuftay dhunta hebel ma soo gaari kan afka leska soo baa gaadi waxba maaha ayalama cidda xndur maka imaanin xusurta ma oo ma soo gaarin ma soo doog afkaas ku haay macididii ma gaarin waa soo tuf waa soo shu afkaas soo shuway وغائن منطقيا نجا كل غائن وروف كل وكل روف وهي نجاسه كل روف دقة كل واي سال كل واي ولو أبعاته دقة داسي أما سال داس هو كان من نقول حيوان لعمان